loo yaqaano mawliid sowsaa ma sow bishi mawliid maaha <laughs> marka eh, bishan mawlid marka waxba maanan taabanin oo bilowgeeda ilaa hadeertaan waxba kamaan hadlin culimadan waxay dhahaan taakhiiru اlbayaani can waqti اlxaaja hayru jaa aw laa yajuus xilliga baahida ay taallo in caddaynta laga dibdhigo wax aanan bannaanayn weeyaan marka sanadkan aan ku jirna ama bishaan aan ku jirna waa bisha ku astaaman inuu nabigeena dhashay salى اllahu عalayhi waaalih wasalam khayr man waطica hara cag dhul cid dhigtay oo ka fadli badan nabigeenna ma jirto salى اllahu عalayhi waaalih wasalam waxaadna ogsoon tihiin nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam xubbigiisa iyo mutaabacadiisa iyo rumayntiisa iyo baabkaas waa iimaanka albaabka u soo horeeyo oo waxaa weeyaan laa ilaaha ila اllah qodobka ku xiga waa inta ayada wey muxamadu rasuulu اllah waxay keensanaysaa xubbigiisa iyo jacaylkiisa waxay keensanaysaa in isaga sunnadiisa la raaca waxay qabla dalik keensanaysaa in la rumeeyo wax alla wuxuu la imaado tasdiiquhu fii ma akhbar واتباعه fi ma amar walijtinaabu cama nahaa وزجر wazajar لا laa yucbad إلا ila bima sharac afartaas arrimood ayaa nabigeen isu dabataala sala allahu عليه waali wasalam wax alla wixii ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa nooga keenay amaba wax alla wuxuu ilaahay xaggiisa ka sheegay oo qeyb ah in la rumeeyo tasdiiquhu fima ahbar wax alla wuxuu noo sheega wax hore wax dambe waxa marka iyada taagan nooc kasta ahaadeen wax alla wuxuu noo sheega in la rumeeyo qofkii laga waaye mumin ma ahan muslimna ma ahan qodobka labaad wax alla wixii uu la imaaday in la raaca wuxuu amray wax alla wuxuu amray in la raaca tan saddexaadna wax alla wuxuu reebayna in laga reebtoomo tan afaraad u dambaysana anlaa yucbad allah allah inaan lagu caabudin ilaa bima sharac wax uu jiday waxaan ahayn inaan nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u jiday waxaanan ahayn in ilaahay aan lagu caabudin xuquuqda nabigeenna ay ka mid tahay calayhi الsalaatu wasalaam uu nagu leeyahy marka maxalu shaahidka amaba meesha hadda inaan ka hadlaan rab waxay tahay anlaa yucbad allah ila bima sharac ilaahay inaan lagu caabudin wuxuusan nabigeenna aan soo marin oo nabigeenna uusan jidaynin sala allahu calayhi waaalih wasalam marka mawliidka markaan ka hadlayna ama bishaan magacan mawliid qaadatay arrinkaas ayaan isweydiinaynaa marka waxa dhaca kolleyba cid hadda loo sharxaa ma lahan horaan wixii dhici jiray iyo wax hadda dhaca iyo waxa dhici doona oo ku saabsan arrimaha iyaga ah aada uma kala duuna beriga hore mawliidka wuxuu ku koobnaa dad akhyaar ah oo odayaal ah iyo dad culimo ah ama dad un muxuu ahaa diinta ilaahay jecel oo ku dheggan oo inay bartaan inay eh, ku dhaqmaan rabo oo akhyaarnimo loo yaqaana ayaa markay bisha bilaabatay isu imaan jiray ama masaajid ha fadhiisteena ama meel kale ha fadhiisteena kadibna qasaa'id nabi ammaan ah oo waxyaabana ay ku jiraan runtii aan la qarin karin oo burdaha uu ka mid yahay oo hamsiyada ay ka mid tahay marka caairka iyo wixii la midka ah ayaa la akhrin jiray marka intaasna waxaa lagu khatami jiray amaba u ahaay halku dhig nabiga saligiisa calayhi salaa slaam oo u samaysan hab yara gabay ama shicir ah nin baa wax akrini kadibna inta kalena waxaa weeyaan kelimo mucayana oo saliga nabigeenna calayi slat slaam oo shicir ah ay ku ceelcelin jireen kadibna qurbaan yarna waa jiri jiray qurbaan yarna oo dufin afka la marsadana meesha kama marneen inahaas marka aada uma dhaafi jirin xaaladda markay joogtay xaalad xaaladda maanta ay maraysa ka yaray ahayd oo ka dhib yar oo ka munkar yar amaba laga yaabo xataa qofka isaga ah oo diin doonitaan halkaa u galay oona habay yaraatee wax muxuu ahaa fikrad ah oo xumaan aan ka haysanin inuu iska noqdo macduur xaaladdaasay soo martay mawliidkaan ka hadlaya aniga munaaqib kama hadlaayo xatra kama hadlaayo dariiqooyinkan muxuu ahaa nooc walba laha iyo baabkooda iyo acmaashooda iyo qubuurta iyo baabkaas kama hadlaayo waxaan ka hadla waa masalada ku saabsan mawliidka halkaa weeyaan kadibna waxay hadda isu rogtay marka in mawliidkii markii bisha la gaaro dhoolotus uu isu rogo dhoolotuskii marka soomaalida waxay dhihi jireen rag dhicin iyo ama rag iska riixiyo rabbi ka baqid meel ma wada galaan dadkaas marka inta badan oo halkaa fadhido qof qofkoo nafci iyo qurbaanka usoo raaca mooyane kuwa horaan sheegaya qof qofka qurbaankaas iyo un iska soo maaratay hilbadoonta waa gooniye asal ahaan dadkaas waxaa weeyaan diin ahaan ay waxaan u samayn jireen aqoon la-aan unbaa hays marka iyo wixiiyo bidca iyo waxay inay kale aqoonin laakiin hadda dadka ayaga oo meesha fadhiyana haaliban intaan naqaanay dad un salaax iyo wanaag iyo cibaado iyo sali nabi alah slat slaam iyo salaad badan iyo qur-aan akhrin badan iyo lagu yaqaano oo de aw iyo wixii ka sarreeya ahayen inta badan dumarna dowrba kuma lahan jirin inay dumar dhex fadhiistaan amaba iyo baabkaas iyo raggas maba maba jirin intaan naqaano waa iyo gobolada aan koley intaan ka aqaano baan sheegi inay kala duwan yihin gobolada waa suuragal soomaaliyeed kadibna hadda waxay soo rogto cambeyn cambeynka marka waxaa weeyaan maqaarkii iyo hilibkii iyo lafihii oo dhan ee laisku qaadi wixii laisku wada qaadaya oo munkaraad ilaahay subxaana wa tacaala uusan raalli keenoo badanaa dhici markaan ka soo qaadna annaga goobtaan hadda aan joogna dhowrka sanoon soo dhaafna waxyaabaha ka dhacay waad ogsoontihiin dumarkii ayaa guryaha laga soo bixiyey caruurtii ayaa guryihii laga soo bixiyey halkaas ayaa ayad qur-aan oo macnahadii la rogay halkaa lagu xirtay makrofona iyo baabuur sida kambeynkii hadda nagu soo <laughs> foolla asbuucyadan iyo hadda bilaaban doon oo kale laga dhigay marka in la yaaco sidii qolyihii naga horreeyey waxyaaba ay samaynayeen oo kale in la sameeyay dhacday yacni xaalado badan oo runtii aanan ilaahay uusan raalli ka ahayn ayaa meeshaas marka ka dhacay arinkaas marka waa arin mukhaalif lidiin marka bidcanimadii waxaa usii kordhay hadda xusulayn iyo rag iska dhicin ama rag iska riixid marka taas diin ma noqoto baabkaas marka waxaa weeyaan yaa lagu kadsoomin maanta xijaab baa la xihan yah sooma dumarkeen xijaab bay xihan yihiin waxaa mar dhowna soo martay gabdhaha iyadoo muxuu ah la gara xirsan yahayo maro yaro guntiine ah la xihan yaha shalna soo martay soo sa maaha qofkii maanta uu istaagay inuu u ololeeyo inuu dumarkii garayskii iyo loo celiyo u ololeeyo maanta la dhihi madiin buu wadayaa la dhihi waa maya nacam a sheekh haye a a telefon oo de waxba ku weydiishaa caaishana waxba ku weydii waa runtaae hal qodobaan kuu sheegi qofkan xijaabka inuu xirta waa aayad qur-aan ah waa laga rabaa oo amara lagu siiyey inuu wax hadana waa loo diidey waa loo diidey iskuma xirno iskuma xirno hadda salaada qofka nin salaad dukada ayaa iga xaday muxuu ahaa mobile datir ka war waa dhici kuwa had soo maarki salaad nala tukada oo kabaar naga xadi soo maarkid marka iskuma xirna xijaabkan waa aayad quraan ah yaa ayuha nabi qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniin yudniina calayhin min jalaabibihinna dalika adnaa an yucrafa falaa yudayn waa aayad quraan oo salaadii oo kale waa qiimu salaad oo kale waa tanna waxaa weeyaan sariqadii iyo xumaantiina waa la diiday ayadna waa aayad quraan ah marka qofkan dhankan wuu ku ammaanan yahay xijaabkan u xiran yahay oo ayaddaasuu ku camal falay dhankan uu tuugga ka noqday ood wax ka xaday ama uu qafalxumadii samayna waa ka caysan yahay si qofka salaadda dukana oo salaadda uu ku dukanaana uu ku ammaanan yahay inuu wax xadana uu ku dhaleecaysan yahay soo maha se <laughs> marka beriya waxaa dhacday sagaashan iyo labadii ay ahayd northstan magaalo ka mid maga saddexda magaalo weyn mid ka mid ah ayaan joogay oon soo maray marka gabar xijaaban oo xijaab caadi xiran oo meel qaadku gadi ayaan soo marnay yab annagii madaxaan qabsanay dhallinyaro layahay oo xamaasad badan waa jirtaa in marka kabarkii lala roga ayaan ku sigannay rag culimo oo marka fuqaha ah ayaan hawsha u sheegnay oo dhahnay culimo allay gabar qaad marka ayada marka dadka qofka dumarba xijaab xirto waa qof ahludiin boqol kiiba boqol xilliga iyada iskuma darsaneen dadka qofka haddii marba xijaabka wuxuu ahaa wax hariib ahoo qofka irta lala yaabo oo lagu diimo oo acuudu bilah waa malaayada darbaalkan waxaan u wato qofka marka qofka marka iyada xirana waa qof u baraari diin marka <laughs> islaad xijaab xiro qaad gadays yab anagii bismi illah sheekh yaan u tagnay oo waraysan waxay dheheen culimadii war adinka fiqiga idinku yar gabadhan xijaabka inaad xirat si gooniya looga rabaa qaadkan inay gadinna si gooniya looga rabaa marka meytadaas ku qasin waxaad yeelaysaan muxuu ah, xijaabkeeda ha xirnaato qaadkeedana waxaa weyan ka celiya oo qaadka gadin dhaha ma garateen marka laakiin wix iskuma xirno waxaan kala jeedaa yacni haddii marka guntiinadii maanta qof uu yidhahda loo noqdo dhaqan soomaaliga ficlaha loo noqdo lagama yeelay aayadda qur-aanka ayaa muxuu ah, u baal maraya sidii oo kale hadda waxaa weeyaan bidcadii iyo waxaa weeyaan waxyaabihii sunnada nabigeena khilaafsanay calayhi salatu salaam iyo cibaadat اllahi caza wajal bima lam yashrac bihi الnabiyu salى اllahu alيه wasalam nabi maxamed wuxuusan jidaynin in ilaahay looga dhowaado maanta dadkii baa lagu celina hada ha maya annaga waxaa lena maya waa maya ha ha inay ha ha ha haye kuwa tuugan waa u tuugnimada weligeed moogtahay shire mid way jirtaa oo kaba soo qaad hadda gabdhihii hore oo garayska watay qaybo badan oo ka mid a ah xumaantan hadda dhacday iyo way ka dhowrsanaayeen firadii caadiga ay iska wateen waxaana jahliga u geynay jahliga ugeynay laakiin jahliga asagaa ma lagu celila maya laguma celilay xijaabkooday wadana haddana ayadaa u taalla qiyaamo ayadaa la weydiini laakiin xijaabkaas ayay wadato ay ku ammaananta alcumarka waxaan kala jeeda ikhwan kiraam yaanaan hadda ila talax casharkeenaan usoo noqde masaladaas mawliidka iyo masalada bidcada yaan la fududaysanin arrinka isaga yaan la fududaysanin nacam waa sax haye mushkiladda waana saxde sida saxd saas weeyaan hadda kaba soo qaad hadalka isaga haddii aan tixra ah mawliid hadduusan dhigin nebi maxamed oo asaga uusan isu dhigin cidda inay u dhigta la rabo waxaa weyaan waa saxaabada nabigeena abubakar wax ka jeclay nebi maxamed ma jiro walaa cumar walaa cuثmaan walaa cali radi allahu canhum saadaat alawliya awliyada soo sayid ma laha wax walba madax soo ma lahan awliyadao dhan waxaa sayid u ah abubakar wixii baa ahluislaam ah oo ummadda nebi maxamed awliyada waxaa madax u ah abubakar bacda nebi sal slm abubakar nabigu uma dhigin yaa ku soo xiga cumar uma dhigin yaa ku soo xiga cumaan uma dhigin yaa ku soo xiga cali uma dhigin walaa saxaabada nabigeena qaatibatan boqol kunoo saxaaba nabiga la xajisal yiri mxuu maalinta uu xajulda hal qof a udhigi lamaayo adiga wax un soo ar aruuri soo malookey ummadina diin ugu dhig weliba cidda kugu khilaaftana muxuu ahaa ku daqaray waa imtixaan soomaalida waxay dhahaan ninka hadal badan daxalka abbaa kaa qadaya waa dad akeekan u taagan uutuu jadalan muran haddii aad maanta wada fadhiisataan waad la yaabay mawliidka mawliidka waxaa soo bilaabay niminka la yidhahda cubaydiyiin loo yaqaan kole hadda mawliid wakhtigiis uma fadhino laakiin hadda casharkeena mawliid ma ahan laakiin niman cubaydiyiin la yidhaahdo oo masar iyo shaam iyo mantiqadaas mar la wareegay ilaa hataa xaramka maka iyo madiine qabsadeen oo dhib aad iyo aad iyo aad weyn muslimiinta gaarsiiyeen magac faatimiyiin la yidhahdana la baxeen faatima binti rasuulilah u nasab sheeganay say sheegeen oo beenna ahayd niminka ayaga ayaa bilaabeen konton iyo dhowr mawlidaa jiri jiray sanadkii mawlidka muxuu ahaa nabiga qeyb ka ahaa calayh sla slam ninka alqaa'im ninka kursiga ku fadhiya marka ayada dhalashadiisa kii hakada konton iyo dhowr mawlidaa jiri jirta ayagaana bilaabeen qaahir ay ka bilaabeen masr ay ka bilaabeen waa qarniga taqriiban afraad iyo kasii kasii dambewa wakti aad u dambeeya wa nimin marka waxay ahaayeen culimada say ku tilmaameen ظaahiruhum التashayuc <clears throat> wa bainuhum ظaahiruhum الrafdu wa bainuhum alkufr اlmaxdu waxay ahaayeen nimin markaad kor ka eegto raafidaho shiicanimo sheeganay ahaayeen laakiin markaad hoos u degtana gaalnimo cad la fadhiya ahaayeen cubaydiyiinta haddii aad akhrisaan ama taarikhdooda aad dhegaysataan wax hadda aad aan ka hadli karnaba maahaba niminka qaraamitada ahay oo muxuu aha xajar aswadka qaatay oo u qaaday baxrayn iyo halkaas u qaaday oo dhowr labaatanka sana meesha ku haayey iyo kuwan waxaa dhib badna cubaydiinta dhib badna niminkaas kolley qisadooda waa wax dheer laakiin alculuum halkaas ka soo bilowday alquruun almufadala xilligeeda ma jirin nimankaas raafidada oo shiicada ay ka imaaday marka waxaa wey waa wax ay bacramiyeen nimankaas shiicada oo raafidada ah oo weliba kuwa baainiyada ugu liidan ah shiicada xataa islaamta mogta marka halkaasuu ka soo jeedaa laakiin xilli kale insha allah tabaaraka watacaala waay marka mawlidkaas yaan lidiin loo qaadanin yaanan la fududaysanin wixii kasii weynoo xatra iyo baabkan kale oo muxuu aha qubuur in eh, la tuuga iyo Eh, in qubuura inta la ziyaarina la yihahdo xaajaadka loo jamciyo o loo jimleeye iyo baabkaas waxaa waa shirk alabar wa iyada baabkan oo qubuurta ayaa loo jimlaynaya xaajaadka ah shirk alasqar iyo bidca iyo baabkeeda maahan waa alkufr lmaxduwa waa gaalnimo cad marka cidda ku dhacda waa la eegun waa la eegayaa oo waxaa weeyaan gaalnimadaas qofkaas ama waxaa wey shirki ku dhacay shuruudii taxaqaqat fiihi shuruud waintafat ilmawaanic baa la fiirinaya wixii maanica ah gaalnimo inaad muxuu ahaa lagu xukuma waxaa weyaan keenay maka maqnaata meesha shuruudina maku xaqiiqowda mooyane shaki ma lahan qabri ayaan xaaje u jamcinayaa oo wax alla wax dan adduunya mid leeyahan qabriga sheekh u jamcinayaa waxaa weeyaan wa laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuha wayacuuq wanasran wax kale maaha taa weyaan waay kitaab albuyuuc ayaan u laabanaynaa baabu bayc alxasa baabka labaatan iyo toddobaad baabu bayc اxasaati iibka quruuraxa ee la magac baxay uu baabkan baab yahay quruuraxa la tuura ama dhagax yar oo la tuura beyca ku dhaca ayuu baabkan baab yahay beycaas xasaadka waa tii aan ka hadalnay qeybo ka mid ah laakiin insha allahu tacala hadda imaam nawowi tafsiirkiisa ayaan saari doonaa biidn illa caza wajal iyo sida uu u dhigay biidn اllah xadii afartan shan boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadii صaxiixa qala imam النasي alي mt akhbarna cubaydillah bn sacid sarqsi wa iqaة suniy mamuun qala xadana yaxya bn sacid الqaطaan can cubaydillah اcumari qala akhbarnii abu zinaad cabdullah bn dakwan can acraj cabdiraحman bn hurmus can abi hurayrata cabdiraحman skhr dowsi radia allahu tacala arda qala wuxu yhi abu hurayra nahaa wuxuu diiday rasul rasulka al sal slm can beyci اlxasaati iibka quruuraxa la tuuray wax lagu iibsado nabigeena wuu diiday sal slm wa can beyci harar iyo beyca kadada oo qofka lagu kediyo oo lagu khiyaano amaba si aan caddayn wax looga iibiyo beyca mugdiga ah beyc alhar waa beyca mugdiga ah nabigeena wuu diiday sal اla alay slam labadaas waa laba arrimoodoo aada muhiim u ah beyculxasaadka muxuu yahay alimaam الnawowi saddex fasir ayuu saaray tafsiirka koobaad wuxuu leeyahay waa inaad tidhaahdo waxaan kaa iibiyey marayaalkan mid alla midii dhagaxan aan tuuray amaba quruuxan yaroon tuuray aad ku dhaca dhowr maro ayaa halkan taalla mid qaaliya mid rakiis mid cas mid haakada nooc walba kadib wuxuu dhagaxan ayaan tuurayaa dhagaxan aan tuuray maradii uu ku dhaca ayaan kaa iibiyey khalaas intaasaana kaaga iibiyey waana waajiba bi asaga waa xaaraan nabigeena wuu diiday sal slm amaba halkaanan taaganahay dhagaxaanan tuuraya dhagaxaan aan tuuray meeshuu ku dhaca iyo halkaa intuu dhexayso dhulkaasaan kaa iibiyey intaasaana kaaga iibiyey ma garateen kaas waa suurada koobaad in maradii lagu tuuray oo dhagaxaas ku dhacay ay kaa gadnaato amaba kaa gadnaaga meesha la taagan yahay ilaa dhagaxa la tuuray meeshuu ku dhacay intuu udhexayso kaa gadnaato labadaba maxaa loo diida mataqaanaa waxaa loo diida waxa ku jirta qarar iskadin waxaa laga yaabaa qofka inuu dhulkii eh, tuuritaankiisa inuu muxuu gaaban yaha laga yaabaa dhulka markaan dhahno waxaa weeyaan markuu dhagax saa u tuuro meelna uu ku dhaca dhut halkaandha uu ku dhaca midna dhagaxi u tuura uu jidkaad sabanka dahabshiil ka xagga u mara laga yaabaa dadku waa kala tuuritaan dheer yihiin marka waaa ma kan gaabanuu ku noqon doona ma dhaxadu ku noqon doona ma waxaa weye meel fog uu kugu dhici doona ma ogid waxaa ku jira jahaalo iyo qarar baa ku jira sidoo kale laga xantuuray dharkii meesha yeelle mid maba ila eko mid waxaa weya waa nooc aad u liidan mid waa mid qaali ah mid midabka qaarkiis maba rabo aniga anig maba xirta midab casaana ah. amaba maba xirta buluug ama wamaa ilaa dalika midaan rabin uga dhacay waana ku qasbanta jahaalo iyo qarar baa ku jira wa marka waxaa weeyaan labada muxuu ahaa suurada koobaad taas weeyaano waa dhagaxa in maro lagu tuuro amaba dhulkii lagu cabiro qodobkaas waa xaaraan waa suurada koobaad suurada labaad imaam nawi wuxuu leeyahay waxaan aan kala iibsanay waxaan aan kala iibsanay ikhtiyaar baad leedahay laakiin quruuraxan aan gacanta ku haya markaan tuuro khiyaar waa kaa dhammaaday ikhtiyaark waa kaa dhammaaday kitaabkaan iga iibsan lacagtii waa kala qaadana waa fadhinaa dhagaxu gacanta ku haya qofki wuxuu leeyahay ikhtiyaara leedago dhagaxa intaan ka tuura markaan tuura khalaas khiyaar waa dhamaad taasna iyadna waa suuradda labaad suuradda saddexaad oo u dambayso waxaa weeyaan tuuritaanka uu tuuraaba inuu muxuu ahaa ka dhigo khiyaar uu ka dhigo beec uu yidhaahdo haddii aan maradan dhagaxan ku tuura wuxuu kaaga iibsan yah inta ayada maro ayaa halkaan taallo waa lisa yaqaana maradii laakiin tuuritaan hadda marba aan ku tuur dhagaxi oo marada ku dhufta beec waa waajibe tii hore iyo tan waxay kala duwan yihin waxay kala duwan yihiin tan horumarooyin kala duwanaa ahayn lakiin tan waa middo saddexdaad suuro ayuu imaam nawowi sheegay suurado kaloo ka badanna way jiri karaan oo qurtub iyo rag badan baa suurooyin ka badan sheegay aday dhagax la tuuray oo meeluu ku dhacaa iyo maruu ku dhacaa iyo masaafada u gaara aan la ogeyn in muxuu ahaa beec lagu xiro nabigeena waa diiday sal اllahu alayh wali wsm warkiio kooban inta ayada suuradda ayada suurad kastoo yeelanaysa oo amaba quruurax yuusan laazin maahan kaba soo qaad waxaan idhi telefonkan telefonkan haddii uu soo gala hebel meeshaan ood albaabka ka soo gala qof intaan magacbisan la wada naqan dhammaanteen waxaan kaa iibiyey waxaan kaa iibinayaa shan kun laakiin hadduu hebel dhankan ka soo gala toban kun aan kaa iibinaya waana bee dhacay beeca isaga waxaa weeyaan waa bee aanan jirin nacam waa bee aanan jirin allow marka wax kastoo harar kada iyo aqoon la-aan loola iyo shayga la kala iibsana waxaa weeyaan waa xaaraan lama ogola waaya ararka muxuu yi marka isaga waa tii ama nabigan u yihi calayhi salaatu wasalam xadiidka laftarkiisa an weli ku jirnaa nabigan wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam nahaa rasul lah sal sl can beyci alxasaa wa can beyci lgharar beyci algharar beeca kedada ah oo qofka lagu kediyo nabigan waa diiday beyculhararka marka culimada waxay leeyihiin waa shayga aanan la aqoonin beeca waxaad gadanaysa shayga aad gadanaysa ma taqaanid kunhahu wuxuu siduu yahay maba taqaanidba amaba lacagtiisa ma taqaanid waxbaasaan kaa iibiyey qiimo laguma sheegin amaba xilliga aad helaysa laguma sheegin amaba shay aanba jirno macduuma waxaa tihi sida noo imaan donta insha allah tabaaraka wa sanadka saddexaada soo socda beerta aan beeri doono ama muxuu ahaa wax fulaan oo dhisi doono ayaan kaa iibiyey mana la yaqaan waxaa yihiin macduum iyo wax aadan awoodin inaad dhiibto waxaan kaa iibiyey shimbirkaas ma arkaysaa hawada ku jira shimbirkaasaan kaa iibiyey <laughs> o iyo qofkam qofka iibina wuxuusan milkinin oosan hananin gurig muxuu ahaa nin kale ule gurigaasaan kaa iibiyey waa laqwi maxba kuma dhisno sidoo kale baddaad tagtay kadibna badda eh, intaad tagtaad leedahay ma arkaysaa kalluunkaad badda dhex socod soo ma jeed kalluunkaasaan kaa iibiyey haddii laakiin barkad oo ku jiro meel yaroo xiran oo kale oo kalluunkin loo jeedo markaas waa ka duwanyi alma alkaiir wa o sidoo kale waxaa weeyaan inuu yidhaahda neefkan ariga ah ama neefkan geela ah cannadiisa canahan ku jiraan kaa iibiyey waxay leeyiin ma litira ma nus litira ma laba litira ma garan kartid kow iyo canugan hooyadiis calooheeda ku jira hahan calooheeda canuga ku jira amaba neefkan ayaan kaa iibiyey iyo waxyaabaha noocaas intaasoo dhan waxaa la yidhaha baacu qofkaa lagu kedinaya waxaad waa mxuua guntama maaha marka nabigeenna dhagaxaas la tuuraa oo beecan muxuu ahaa waajibina nabigeenna waa diiday sidoo kale wax kasta oo qofka lagu khaldo ama lagu dhakro ama lagu dadaro beeca noocaasa nabigeena waa diiday sal slm tusaalooyinka aan sheegayna waa qaybo ka mid ah tusaalooyinkan waa tusaalooyinkii horaan uu jiri jiray qaarna hadda jira laakiin hadda wakhtigan la joogo tusaalooyin badan oo badan oo badan oo badan oo noocyadaasa ah, oo ganacsigeenna ama dhar ha noqdo ama gurya ha noqdeena ama waxyaabahan hadda lacagahan electroniga ah oo isdabagalay oo ummadda lagu dhacay oo mar labaad lagu dhacay oo mar saddexaad lagu dhacay oo mar afaraad lagu dhacay oo isdaba taallo ay welina wadaan suurooyin noocaas oo aad u tiro badan ayaa jira marka qofka muminka waa inuu taxadiro oo xoolo kuwiisana mxuu la dhicin ummadda kale ama gaal ha noqdeen ama muslim ha noqdee xoolahoodana uu iska dhowro iska ilaaliyo weeyaan baabu bayci amri baabu bayci athamari midhaha qoyan in la iibiya ayuu baabkaaba baab yahay qabla an yabduwa intuusan muuqanin salaaxuhu wanaagsanaantiisa iyo bislaashadiisa yacni geed baa midho ayaa saaran midhahaas marka waxaa laisu diiday in la gado iyada oonan aynan casaanin casood noqonin oo inay si fiican u kari doonaan calaamadihii lagu garanaya ay bannaanka imaanin iyadoo marka casood aana noqonin oon weli muxuu ahaa mire ahaan aan u muuqanin oo weli cagaar iska ah ama marka iyadoon muxuu ahaa afka keenan in la gado ayaa lasu diidayaa baycu اhamari qabla an yabduwa salaaxuhu in mirihii la iibiyo inta waxaa weeyaan wanaaggiisa amaba casoodnimadiisa ay ka muuqanayso taas iyada ah marka lama ogola suurado yar oo kooban oo la reebi doono ayaa jir suuradaa maxay tahay imaamka ayaana keeni doona fi aakhiri addars insha allah hadii aan gaarno waa suuradda ah qofka sideeda miraha uma raba inuu cuno ahaan u isticmaala markiibuu goosanayba wuxuu le iga gad muxuu ahaa eh, geedka saaran oo midhahan geedka saaran iyagoo casood aanan gaarin oo weli cagaar ah oo markayda soo baxay iga gad laakiin markiiba uu goosani iyada sidoodii isticmaali rabaa isagaa u taalla wuuu isticmaala maxooluu siisanaya madana kulu ku qabsanaya asaa u taalla marka iyada dhibaato ma lahan wax dhibaato ay leeda ma lahan laakiin midho laga rabo in ay bislaadaan oo kadibna la isticmaalo lama ogola waana la diiday in la gado oo la iibiyo ama la iibsado iyada oonan muxuu ahaa casood noqonin oon bislaashadii iyo inay muxuu ahay wanaagsanaanan ay waxaa weeyaan ay muuqanin sidaa weeyaan waaye mhm muadin ah, meesha ka dilacabana muadinkaas muadinkaas lama gaaro waqtigiis <laughs> waaya okaad mar dambe ugu shidin khayr xadiidka afar kun shan boqol toban iyo sagaalad wa xadis saxiixa qaala alimaam nasai alay mtl akbarna qutay bn saciid qaala xadaثana leyt bn sacd almisri can naafic mawla cabdillahi bn cumar bn cumar xadidka rubaaci can rasul rasulka wuxuu kari sal sl qa rasulkan wuxuu yidhi laa tabicuu hagadina ahamara mirah xataa yabduwa ilaa u ka muuqda salaaxuhu inuu suubanaana ilaa uu ka muuqdo kow naha wuxuu u diiday nabigeen sal slm uu ka reebay albaa'ica kan gada nabigeenna inuu gada waa u diiday iyo walmushtariya iyo kan wax iibsana labadaba nabigeenna uu u diiday sal slm kan iibsanaana waa loo diiday kan iibinaana waa loo diiday marka midho aanan bisayl dhowaad ahayn oonan casood noqonin oo inay si fiican u kari doonaan ay muuqanin in la gada waa la diiday lama ogola xadiidka afar kun shan boqol iyo cilada nabigaa noo shegi doon sal slm xadiidka afar kun shan boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai akhbarna qutay bn saciid qaala xadaثna sufyaan ibn cuyeyna can zuhri maxamed shab zuhri can salim bin cabdilahi bn cumar can abihi abisa cabdilahi bn cumar khataab radi allahu tacala canhuma waraxima jamiic aruwaat ana rasul rasulka sal sl ha wuxuu diiday can beyci hamari mirihii in la iibiyo xataa yabduwa ilaa u ka muuqdo ood ka daahiro ood ka caddaada salaaxuhu inuu suubanaana ood ka casaada weeyaan asoodka noqdo xadidka afar kun shan boqol iyo ko iyo labaatanaad wa xadid saxiixa qala imam nasai ramt abarna yunis ibn cabdillah asadfi wahiqat wاlxarid miskin qira'atan aleyh waan asmc can ibn wahb cabdillahi ibn wahb misri qala akhbarna yunis ibn zayd alayli hahay can mishaab zuhri qala xadaanii saciid ibn musayib wa abu salmat ibn cabdiraxmaan ana aba hurayra cabdiraxmaan sakhri dowsi radia allahu tacala canhu arda qala ibn cabdiraxmaan qala rasul rasulka wuxu yih sal slm laa tabiicuu warahgadina ahamra miraha xataa yabdua ilaa uu ka muuqdo ood banaan ka yimaada salaaxuhu suubashadiis iyo inuu ah, mxuu ahaa bislaani walaa tabtacu hatabtacu ha soo gadanina ama ha ku gadanina ahamra miraha bitamri timiraha ku gadanina miro geed saaran oo waxaa weeyaan weli aanan la soo goynin oo qoyan timir caadi oo dhulka taallo oo qallashay oo timirtii caadiga noqotay ha ku gadin ayuu nabig yiri sal slm qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi xadaanii salim ibnu cabdilaahi ayaa iiga waramay can abihi aabihiis ana rasul a sal slm nahaa wuxuu diiday can milihi isagoo kale sawaan iyadoo siman xadiidkan qeybta hore waa baabkii baabu bayc amri baabu bayci athamari qabla an yabduwa salaaxuhu laa tabiicu اhamara xataa yabduwa salaaxuhu wacada qeybta labaadna walaa tabtaacu athamara biاtamri timirta markii ay geedka saaranta oo ruabka ama ay qoyan tahay ayaa amarkan hadda loola jeeda midoo dhan maaha waa timirtii oo geedka saaran oon weli la goynin oo qoyan ha ku iibinina timir dhulka taalla waa noo imaan doona insha allahu tabaaraka wa waana noolo caddayn doona insha allahu tabaaraka wa baabka dambe ayay noogu imaan doontaa inay banaanta iyo inay banaaneen iyo sababta keentay xadiidka afar kun shan boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay mt akhbarna cabdilxamiid ibnu muxamed alxaraani waa iqa qaala xadaثana makhlad ibn yaziid alqurashi aljazari wa saduuq lahu awhaam qaala xadaثana xandala ibn abi sufyaan aljumaxi alqurashi almaki iqat xuja qaala samictu طaawusan ibn kaysaan yaquul isagoo ayaan maqlay samictu cabdاllahi bna cumar ayaan ka maqlay ibn اkhaaab radi allahu tacala canhuma yaquul isagoo la qaama waxaa istaagay fiina dhexdanaga rasulah baa istaagay sal sl rsulka alle oo faqaala wuxuu yihi rasuulkeenna laa tabicu hagadina aamara miraha qoyan oo geedka saaran weliba timirta ah imida noocay ahadanba xataa yabduwa ilaa uu muxuu ka muuqdo salaaxuhu inuu suubana salaaxana waa noo imaan doona wax lala jooda xadiidka afar kun shan boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasri alay amatullah akhbarna maxamed mansuur aljawaaz waa hiqa qaala xaddaثana sufyaan ibnu cuyeyna can ibni jurayj cabdimalik ibn cabdi ibn jurayj hiqatun tabtun yursil yudlis can cطa bn abi rabax qala wuxu yhi cطa samictu waxaan ka maqlay jaabir bn cabdilah ayaan ka maqlay radi allahu tacala anhuma can nebi nabigana so ka sheega sal sl annahu nabigeena calayhi sala slam nahaa wuxuu diiday rasuulkeenna can ilmukhaabarati mukhaabaro ayuu diidey iwalmuzaabanati muzaabano ayuu diidey iwalmuxaaqalati muxaaqalo ayuu diidey waan soo marnay qaybo ka mid ah ama kulli waan soo marnay nahaa wuxuu diiday can mukhaabara mukhaabaro maxay tahay musaaracay u dhowta musaaracada aan soo marnay ay aad ugu dhowdahayo waxaa weeyaan almucaamala cala alardi bibacdi maa yakhruju minha arlada qeyb ka soo baxayso in lagu kirayo xukunkeeda iyo siday tahay iyo nooca bannaan iyo noocaan bannaanayn iyo biulu iyo warrucotiyaan soo marayna kuma noqonayn hadda marka musaaracada iyo mukhaabarada waa isku nooco ama waa isku dhow yihiin waxay ku kala duwan yihiin bas mukhaabarada iyo musaaracada mid ayaga ka mid ah abuurka waxaa bixina ninka dhulka iskala midna waxaa bixina ninka dhulka beerana ayaa bixina farqiga udhexay ka ayada weeyaan ma garateen farqiga udhexey waa ta ayada qaarna waxay leeyihin culimada maya waa hal shay mukhaabara iyo musaaraca ma kala duuna waa dhulkii inaad qof ka kirayso oo tidhaahda dhulkaanaan kaa kiray laakiin wixii ka soo baxa intaasaan ku leeyahy waa tii aan ka hadalnay oo in qaybtaana adiga bee ana qaybtaan aan beerana inay muxaram tahay on ka soo gudubnay qaybta labaad oo ku saabsanayd wixii ka soo baxa saddex meelood hal meel ama laba meelood eh, mxua saddex meelood laba meelood iyo wix la midka ah amaba boqol labaatan iyo shan iyo wix la midka ah in saa lagu heshiiyo in ay dhow dahay oo aad u fogeyn masale khilaafi waa laakiin ay aad u fogeyn waa tii ayadna aan soo marnay mukhaabaro marka musaaraca waa isku nooco xagga dhig waxaa ku soo haray walmusaabana musaabanada waa tii hadda aan soo marnay baycu اhamari bitamri mirihii qoynaa oo geetimireedka saarnaa in timir caadi ah oo qalalana dhulka taallo lagu iibiye ta ayada weeyaan ta waxaa la yihahdaa almusaabana la yihahdaa nabigeenna waa diiday sal slm suuro yar oo laga soo reebi doono oo loo yaqaana alcaraaya ama alcariya la yihahdo ayaa noo imaan donta insha allah iyaduna waxay ta way sheegi doonaa bidn illahi caza wajal iyo wاlmuxaaqala muxaaqaladana waxaa la yidhahdaa baycu alxinطati fii sumbuliha bixinطatin saafiya muxaaqalada tii hore mogta musaaracadii cafwan musaabanadii timir ba ay ahayd iyo muxuua geedahaas cinabka timirta ay ahayd laakiin muxaaqalada waxaa weeyaan qamadigii oo sabuulkiisa ku yeelo amaba gelaydii oo sabuulkeeda ku taalo in lagu iibiyo mid dhulka taalla oo furfuran oo cabiran lagu iibiyo taas waa isku waa muxuu ahaa waa isku xihan tahay lama yaqaan intay tahay beeggeedii waxeedii waa isku xihan tahay geedkay saaran tahay in lagu iibiyo mid miisaaman ama mid beegan taas qaybo saddexa qaybood weyn almukhaabara waa musaaracadii oo kale musaabanadina waa geedtimireedkii mirihii saarnaa oo kuwa dhulka yeela lagu iibiyo ama timir dhulka taal lagu iibiyo oo qallashay iyo muxaaqaladana waa qamadigi iyo wii lamidka haruurki wi lamidka ahaa oo ku jira sabuulki in lagu iibiyo mid la bixiyey amaba la eh, karoor oo masage caadi lagu iibiyo intaas saddexaas qaybood nabigeena waa diiday intaba intaba waxaa weeyaan eh, xagga idhig anana marka wa an yubaaca in la iibiyo athamaru mirihii geedka saarna oo xataa yabdua ilaa u ka muuqda salaaxuhu inuu suubana oo suubanaana ood fiicnaana ilaa ay ka muuqato in la iibiyo nabigeen waadihi sal slm wa an laa yubaaca ay wa an yubaaca in la iibiyo nabigeena waa diiday ilaa bidanaaniir dahab shilimaad ah iyo wadaraahim iyo shilimaad fida ah waxaan ahayn lagu yihi nabigeena waa diiday sal اllah alay slm warahasa nabigu wuxuu rukseeyey fi اlcaraayaa caraayada shayga loo yaqaano waxaan yaran dul istaagaynaa marka mukhaabarada ka gudubnay oo waxaan idhi waa musaaracadii oo dhulkii inaad qofka ka kirayso wixii ka soo baxay qayb ka mid ahna aad ka qaadato suurad aan la ogoleyn waan soo marnay musaaracadii eh, ay la mid tahay suurad la ogol yahayna amaba sida raajix la ogol yahayna waan soo marnay ta labaadna musaabanadii waa geedka korkiisii timirtii saarnayd ama cinabkii saarnaa in mid dhulka yeelo oo zabiib oo kale ah ama timir caadi lagu iibiyo waa la diiday ayada tan saddexaadna muxaaqalada waa qamadigii amaba gelaydii amaba masagcadaydii ama wix la midka ahaa oo geedka saaran ama sabuulkiisa muxuu ahaa ku yeelno in mid dhulka taalo oo muxuu ahaa miisaaman amaba beegan lagu iibiyo saddexdaba nabiga waa diiday sala allahu calayh wali wasalam sidoo kale wuxuu diiday in eh, miraha geedka saaran ilaa ay casood ka noqdaan oo inay miro fiican noqonaan dadka ahlu khibrad ay ka gartaan amaba ay ka caddaato inaan la sii iibinin intaas markuu nabigeena diiday sal slm waxaa kaloo marka la diiday in geedkaas markii ay mxuu aha casaato oo mxuu aha ay ficnaato inaan lagu iibinin ilaa bidanaaniir wadaraahim oon timirka lagu iibinin timirka lagu iibinin ama cinabka lagu iibinin ama qamadika lagu iibinin oo shilimaad lagu iibiy geedkii aad saaran yahay soo ruab ma aha waad u baahan tahay lacag la bax ku iibso maxaa loo diidaa marka oo danaaniirta bas looga gooni yeelay ma taqaanaan waxaa loo gooni yeelay timirtaas geedka saaran iyo timirtaa dhulka taallo waa hal jinsi hal nooc wa waana asnaafta loo yaqaano alasnaaf aribawiya waa noocyada ribada ay gasho dahabka ribaa gasho waa noo imaan doonaa fidada ribaa gasho wixii booskooda istaago naqdeynka loo yaqaano oo lacagtan kaashka ah ribaa gasho waa asnaaf ribawiya waa mxuu ahaa asnaaf ribawiya weyaan oo riba alfadli tan loo yaqaano sidoo kale waxaa asnaafta ribawiya ka mid ah kullu maطcuumin muqtaad shay kasta oo la cuna shay kasta oo la cuna oo mudakhar oo la kaydin karo oo kaydsama ama kula muqtaati mukaal oo la beega calaa ikhtilaafi almadaahib shay kastoo la cuna oo la beego ama shay kastoo la cuna oo kaydsamo asna asnaaf riway ka mid tahay waxaa ka mid ah timirti waxaa ka mid cinabki iyo muxuuaha zabiibki waxaa ka mid muxuuaha qamadigi waxaa ka mid galleydii waxaa ka mid muxuuha burki waxaa ka mid bariiski wamaa ilaa dalika asnaaf ribawiya maadaama marka timirta ay ugu horaysa ama ay ka mid tahay noocyada ay ribada gelayso tan marka geedka saaran iyo tan dhulka taallo waa inay isku miisaan noqdaan haddii miisaan lagu iibina haddii la beegaana isku beeg noqdaan hal kiila hal kiila hal kiila hal kiila soo saa maaha marka midaan kore oo kor saaran biyaa ku jira waa qoyanta waa qoyantahay hadda kiila dhul yeella iyo kiilo kor yeella isku iibisay waa la soo muxuuaha dejiyey dhulkaa la keenay baasha way dharaysaa ama way qalalaysaa kay qalasha muskiil ay noqoni maxaa dhacay marka meeshii ribaad ku dhacday oo nabigan wuxu leh sal slm addahabu biاdahabi haan wahaan milan bimilin waxaa kaloo lamid ayadna atamru bitamri waa lamid ayadna milan bimilin ta ku jirta waa inay sinaadaan marka waxa loo diidaa waa arrinta ayada waa khawfan wa firaara min alwuquuci biriba alfadli ribada waa laba qaybood riba alfadli tan loo yaqaano oo wax in la jimeeyo oo la simo ay laazim tahay toban dolar oo shilimaad ah iyo toban dolar isku dhegan waa inay tobankaas saad laiskugu boqol dolar oo isku dhegan iyo boqol dolar oo hal hal ah waa in ay sinaadaan haddii aad marka maadaama midaan ay jajab tahay oo inay ka qiimiyarta aad ku sheegaysid aad tidhahda sagaashan iyo sagaal jajab ah ayaa waxaan kugu badalacafwan boqol iyo toban jajab ah ayaan kugu bedelayaa boqol saafi ahoo muxuu ahaa bidaarah oo taaga oo muxuuaha qaraclo hadda waa ribatii ugu weyneed wa riba fadliyaad qof ku dhacay khatar wa timir muxuu ahaa fiican oo nadiifa ayaad soo beegtay hal kiilo markaasaa waxaad keentay shan kiilo oo timirtan muxuu ahaa loo yaqaano nooca hadda annaga noola keena waa noocyada ugu liidan noocda hadda nairobi noo taal loo arkaysaan oo suuqyada noo yeela marka timirta la yihahdo noocyada ugu hooseeya waa ugu liidan waa ay ka mid tahay ama aqalla shay noocyada ugu liidan kuwa kasii liidan waa jiraan lakin nocyada ugu liidan ay ka mid tahay nooy waxaa jira halka kiilo la iibinaa boqol riyaal oo sacuudi ah oo u dhiganta ilaa saddex kun ama laba kun iyo shan boqol oo lacag kenya u dhiganta halka kiilo oor timir ah marka noocaas marka qaaliga ah hal kiila intaad halkan keento kadibna shan kiila ama laba kiila oo midaan muxuu ahaa bufka ah aad ku bedelata riba cad wa waa ribal alfadliya loo yaqaana waanu tegi doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala marka marka nabigeena wuxuu diidayaa calayhi salaa slaam in timir dhulka taalla oo badan mid yaroo kor saaran in lagu iibiyo oo marka tafaadul u dhaca tafaadulkan ribo lagu dhaca marka wuxuu leeyahay wa an laa yubaaca ilaa bidanaaniir muxuu ahaa diidmadii uu nabigeena ka naqliyey wa an laa yubaaca laadaas waa iska zaaida waxaa weeyaan tadkiiran linahyi albaciid hay nahyiga lasoo maray unbaad ku xasuusinaya laakiin waxaa weeyaan wa an yubaaca in la iibiyo nabigeena waa diiday lagu iibiyo geedka saaran maalka mxuua mirahaas geedka saaran ilaa bidanaanir wa diraahim warahasa nabigu wuxuu ruqseeyey masalada u dambaysan fi lcaraaya cariyada wax loo yaqaan cariyada maxaynta adiga lacagaad haysataa lacag ayaad haysataa amaba lacag ma haysatid timiraad haysataa timirtan caadiga o ah ama nooc fiican noqota nooc ha noqotay oo qalalan oo caadiga aad haysataa xilligii waxaa la gaaray marka timirta ay bislaanaysay oo ruabka bahashan macaanka badan oo geedaha dusheeda saaran oo waxaa weeyaan waxeeday wadato ilantan waxyaa soo maraysaa marka nafcigeedu in yaroo in badanoo ka mid uu yaraana markii timir ay noqoto markay ruabka tahay fawaa'id badana ku jirta marka waxaa rabtaa inaad baashaa cunto lacagna ma haysata timir qalinaad haystaa waxaad u tegeysaa marka ninka beertale waad le n waad yeeli labadan geed ma geedkaas geedtimiradkalabadan geed ama saddexdan geed ilmihii ayaan rabaa inay muxuu ahaa ku dhandhanaansadaan oo waxaa weeyaan ay eh, muxuu ahaa khudaar u noqotee adna beer melihi timirna melihi amaba ma heli karo ama waa iga fog tahay ee ii ogolow inta la qiyaaso kharsi lagu sameeyo la qiyaaso kadibna aan ku beega oo beeg iga qaado labaatan kiilo ayaan geedkiiba kaa siinaya ama labaatan saac ayaan geedkiiba kaa siinaya ilmihiina hay cuneen iyadoo qoyan waxaa la yidhaha cariya suuradda waa suurad suuradda labaad nin geedo badan oo timir lah ayaa waxaa u imaana dad masaakiin waxay le war geedahan wax naga sii geedahan wax naga sii markaasuu le waxad yeeli adig geedkaas iyo geedkaas qaado laakiin adiga waraabkeeda iyo kurtumajarkeeda iyo tabiirka iyo hawlaa adiga hawlaha ku saabsan shaqada adiga qabso laakiin adaa iskale beertiisi weyneed oo boqolaalka ay ku taallay ama kumanaanka xaba ku taallay ayuu dhowr siinaya masaakiinta marka dadkaas masaakiinta oo xoolahaas la siiyey geedka ku yeela way ku soo noqnoqonaa marka meeshii way soo gelayaan way ku noqnoqonayaan way soo gelayaan haakada ninkan waxaa laga yaabaa reerihiisi iyo ilmihiisi inay iskaga dalxisaan meesha oo beertiisa u xirnay ay dhex joogaan wuxuu dhibsanayaa marka dadkan ajnabiga ah oo masaakiinta mar kasta ku soo noqnoqona markaasu wuxuu leeyahay waxaan samaynayaa horumarin aan u samaynay warkaaliyaba geedkan maxaa idinka soo geli lahay qiyaasti waa la qiyaasaya waxaa soo naga soo geli lahaa boqol kiila oo timirah ama boqol muxuu ahaa saac oo timirah boqol kiila soo mahaynaa boqol kiiu ayar u beegayaa markuu u beega ayuu lahaya qaata isdhaafinaya marka hay ku soo noqonina wixiinu hormarsadeen bilahi towfiiq labadaas suuradood baa la sheegaa labadaas suuradood mid ay ahaataba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam diidmada la diiday in midhaha geed korkiisa saaran in timir timirta geed korkeeda saaran dhulka taalla amaba cinabka geed korkiisa saaran zariib in lagu iibiyo diidmada la diiday waxaa laga soo reebay noocaas oo dhimrin iyo rifqi ay ku jirta mislafan cariyada taas weeyaan haddii la fahmay khayr haddii aan la fahmina waa lii sheegi ya ha waan u tegi doonaa a igu celi hal mar oo baalka afka qaad horta waa bakana ku xayiri ha sideetuna wataa ha ha horta ribada midaan hadda ad ka hadlayso waa riba alfadli dhammaan horta midaan sarafka ah waa riba alfadli riba alfadligaasay ku geli marka waxay ku gelaysaa suuradda hadda sheegaysa saan ufahma aniga kaba soo qaad nin baa wuxuu wataa jajab boqol doolar ah ama boqol iyo toban dollar oo jajab u wataa si aan xisaabta isu waafajino boqol iyo toban dollar oo dolar dolar ah ama laba laba doolar ah cafwan laba doolarta ma jirta ma jirta oo isku xiran <laughs> aad ma aqaan marka eh, ayuu wataa marka wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaad boqol dollar oo isku dhegano qaraac laho cusub oo midda labada kun iyo hadda miiqaa u dambeys labada kun iyo labada kun iyo toddobada hadda taqriiban ayaa inay siisaan rabaa boqol dollar waad siisay ribo weynaad tumbuluq ku dhaadeen labadiinaba weyn weliba maxaa yeelay الdahabu bالdahabi riban ilaa haaan wa haaan mila bimil nabig sal slam booska dahabka ay taaganta marka dolarki ma fahamte waan soo waan usoo socdaa meel kale usoo socdaa marka booskii dahabka ay taaganta maadaama ay taaganta naqdaynkii in laba shardiyaa la shardinaya الtamaaثul والtaqaabud الtamaaثul والtaqaabud meesha hadii laga waayo ribaa lagu dhacay tamaaثul maxay tahay inay sinaadaan isku mid noqdaan oy boqol boqol konton konton afartan afartan shilin shilin tan labaad ataqaabud ho iyo ho haddii labadaa laga waayo meesha riba sumbuluqwa waxaa kuu soo haray marka waxaad wadataa boqol iyo toban dolar boqol dolar aad wadataa oo jajaba ah. boqol dooloo nadiifana waa wadataa oon jajab ahayn tii jajabka ahayd waxaa laga yaabaa in laga siiyo toban kun qofkii tii aanan jajabka ahayn in laga siiyo boqol iyo tobaniyo ko kun boqol iyo ko kun cafwan boqol iyo ama toban iyo ko kun cafwan toban kun iyo toban iyo ko kun in laga siiyaa laga yaabaa oo jajabka laga siiyo toban kun tan aan jajabka in laga siiyo toban iyo ko kun ma bannaanta mise ma bannaana adinka maxaad fatwootaan tiimkiinan soo saa maahan marka lacagta lagu bedela waa lacag ka duwan marka masalada iyada insha allahu tacaala habeenada soo socdaan ka hadli doona laakiin kolleyba way ka dhib yar tahay shaki ma lahan midii hore midii hore iyada war ma lahan waa riba cadwa boqol boqol hadday isku dolar yihiin kenya hadduu yana saas oo kale laakiin haddii ay kala duwan tahay oo hadda ay tahay kaba soo qaad kenyaan iyo iyo dolar hadduu uu yahay markaas marka bal waan fiirinayna insha allahu tacala laakiin way ka dhib yar tahay midda hore qowlan waaxidan khayran khayran sarafka haddii la gala kolleyba waa baab culus ayaa jira ilahay ceeb ha astura waa khatar khatar ayaa taagay khatar baabkaas sarafka ya sheekh a kaas insha allah taas waa habeenada soo socda biidn اllah caza wajal xadiidka afar kun شhan boqol iyo iyo afar iyo labaatanaad waa xadيث صaحيixa qala imam النasي عليه ل أخبرna qtayb بن سعيد qala xadثna الفضل بن فضالة القاضي wa ثiqة فاضل cاabد أخطاء بن سعد في تضعيفه عن بن جurayج cبدالملك بن عبد بن جurayج وهي cطاء بن أبي رواح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي nabgena صلى اه عليه وسلم ورضya عن jaaبر وعن ana nabiya nabigeena sal sl naha wuxuu diiday can ilmukhaabarati mukhaabaro oo musaaraca isku nooc yihiin oo qofka in dhulkii laga kirayo qeyb ka mid ahna muxuu ahaa uu ku shaqeeyo amaba ayada in lagula macaamulo nabigeena wuu diiday walmusaabana musaabana waa diidayo mirihii saarnaa geedka kuwa dhulku yeelo isku nooca yihiin in lagu iibiyo nabigeena waa diiday iwalmuxaaqalati in qamadigi amaba haruurkii saarnaa oo geedka saarnaa oo sabuulkiisa ku yeelay masage dhulka taalo in lagu iibiyo nabigeena waa diiday sala allahu calayhi waali wasalam wa beyci thamari iyo midhihii in la iibiyo xataa yucama ilaa laga quuto amaba uu saalix u noqdo in la quuto suuragal ay noqoto in la quudan karo xataa yucama ila alcaraaya caraayadii hadda aan ka hadlaynayoo qofka miskiinka ah ood xoogaa ku sadaqaysatay oo muxuu aha beerti kugu soo noqnoqoni inaad u hormariso timirtii ama cinabkii oo beeg ah laakiin shardi waxaa xirnaan doonta inaynan gaarin shan wisqi inay wisqi gaarin yacni dhowr ritirar inayna gaarin shan ritirar inay muxuu ahaa ka yar tahay shan ritir wix ka yar weeyaan wisqigana markii xanaabilada ama xanafiyada waxay leeyihiin halka wisqi waa boqol iyo shan iyo sagaashan saac weeyaan boqol iyo شhan iyo sagaaشhan eh, jamhuurtan waxay leeyihiin waa boqol labaatan iyo laba dhibic afar saasay leeyihiin insha alla iyadoo muxuu ahaa garaamaysanan insha alla habeenada soo socoto aan keeni doonaa bidn ilah aza wajal oo miisaankeeda uu sidii eh, la rabay uu yahay waaya ila acraaya xadiidka afar kun shan boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid صaxiix qala imam nas abarna mxamed bn abdillah asancani wahiqatu qala xadaثana khalid bn xad lujaymi wahiqatu tabt qala xadaثana hishaam bn abi cabdillahi dastawai wahiqatu habt rumiya bاlqadr can abi zubayr maxamed muslim tadrus weyaan can jaabir bn abdillah radi allahu ta anma qala jaabir bn abdillahi naha wuxuu diiday rasul rasulka sal slam can beyci nakli timirta in la iibiyo miraha saaran xataa yucama ilaa laga quuto amaba uu u noqdo wax la quudan karo timirta markay casoodka noqoto oy casaato waa la cunaa waa la cunaa inkastoo laga yaabo qofka isku badiya xaraarada ku badanoo inaad ay dishaba laga yaabo oy khatar geliso iyadoo muxuu ahaa qoyan ayaa la soo gooyaa oo roqobteedii amaba gacanteedii ayaa la isticmaalaa weliba way sii soconayo markay saas casoodka tahay way ka gudbi kadibna waxay u gudbaysaa balax nooca yidhahdaan way sii soconi ilaa marka dambe ruabka caadigahaa oo runtii aad u qiimo badan ay ka noqoto markii dambena timir ba isurogi markay qallasho marka maraaxisha ay maraysa marxalada u horeysa waa marxalo qofkuu cuni karo markay casood noqoto waa la cuni karaa kharaar yaraa ku jiro laakiin wa muxuu ahaa la cuni karo oo cunto noqon kara waa xilligaas iyadoon gaarin lama gedi kara ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam sababtana waa noo imaan doonta axaadiis soo socota ayaa noo caddayn doonta baabu shiraaءi himaari miraha in la iibsado ayuu baabkan u baab yahay la soo gata qabla an yabduwa intuusan muuqanin ka hore salaaxuhaa bislaashadeeda calى an yaqطacahaa laakiin inuu goosto shardi inuu goosto walaa yatrukahaa uusan uga tegin dhaafin ilaa awaani idraakihaa xilliga ay bisaylka haleelaysay ama gaaraysay ilaa wakhtigeeda laga gaaro inuusan u kaadinin oo midhihii oonan casood noqonin oonan bisayl sanka soo saarin in la iibsado oo la soo gata laakiin waxaa ku xiran waa inaan lala sugin ilaa ay ka casaato ama ay ka bislaato oo markiiba qofku wuxuu leeyahy iga iibi ayadoo cagaar ayaan muxuu ahaa goosani on isticmaali ama xoolaha ha siisto ama dana kale ha ku qabsado asa u taalla ta ayada way bannaanta imaamka xadiidku u keenay nasku ma aha laakiin istimbaad ayuu muxuu soo daliishaday waad arki doontaan insha allah tabarak wa tala xadidka afar kun shan boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadis saxiixa qala alimam nasai alayh tala akhbarana محمد بن سلمة المرادي وثقة حافظ ثقة ثبت والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع وثقة ثبت واللفظ له عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي وإمام مالك إنك لازم يجري ولقيس أن كهرن أيها حرا وقيس أيها وثقة عن ما قال حدثني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن حميد ابن أبي حميد الطويل وثيقة an anas bn maliki khaadim rasul lah sal slm ana rasul rasulk sal allahu alay slm nahaa wuxuu diiday can beyci himaari midhihii in la iibiyo xataa tushiya ilaa ay ka casaato qiila waxaa la ya rasu rasulka allow wamaa tushiya tushiya maxaa la yihahdaa qaala wuxuu yidhi xataa taxmara ilaa ay ka casaato oy timirti iyo midhihii kaleba ay casood ka noqdaan midho sooma jiraan aan casood noqonayn sida Eh, mooska oo kale casood ma noqonay laakiin waxaa laga hadlaa hadda waxaa weeyaan waa cinab iyo iyo timir ayaa laga hadlaya ilaa ay eh, bisaylka noociisa ka yeelato wa qaala rasul rasul uu yih sal slm ara'ayta bal ka waran in manaca allahu allaweyne hadduu diido ahamarata mirihii inay bislaadaan oo xilli amaba heer lagu cuni karo oy miro ku noqdaan uu ilaahay diido oy bufoobaan ama ay hallaabaan fa bima maxaabaad ya'khudu ku qaadanaya axadukum midkiin maala akhiihi walaalkiis xoolihiis muxuu ku qaadanaya mirihii oon bislaanin oon bisayn noqonin haddii aad walaalka xoolihiisa qaadato kadibna mirihii ay bislaan waayaan ay bufoobaan dabayl ayaa martay muxuu ahaa galluuni waxbaa galay way kharibantay xoolihii walaalka maxaad ku qaadanaysaa marka waa baail waa dulmi marka nabigeena wuu diiday calayhi salaatu wasalaam imaamka marka xagguu u deliishaday mataqaanaa wuxuu u deliishaday ara'ayta in manaca allaahu amarata ahamarata ilaahay mirihii hadduu diido inay miro casood ah ama miro bislaaday inay noqdaan ilahay hadduuba u diida fa bima axadukum maala akhiihi walaalkiis xoolihiis muxuu ku qaadanaysa nabi medin sal slm imaamku mesha wuxuu ka soo qaadanaya marka ninkan mirihii oo cagaara ah goosani maqsuudkiis dantiis maba ahaba inay midhaha mxuu ahay soo baxanba ama inay casadaan maqsuudkaba ma ahaba dan kalu kaleyi waxaa laga yaaba inuu daawahaan u isticmaali waxaa laga yaaba inuu calaf xoolo ka dhiga ina xoolo siini waxaa laga yaaba mxuu ahaa wax un dan khaasaga uu leey inuu dan leeyi marka ninkan maqsuudkiis maba ahaba ilan miro aanan weli casaarin haddii la gooye ma mirana maa laga sugi maya neef kaba soo qaata hadda riman oo neef geela ama neef lo ama neef ari ah oo weeyaan canug caloosha ku sida haddii aad muxuu aha soo gadato ood kawaanka geyso ma canugaad ka sugaysaa may suuragal maaha canug laga sugaa ma jirta waa sidii oo kale marka maadaama sababta nabigeena calayhi salaat salaam uu diiday in mirihii intay ka casaanaan cosood ka noqonaan la iibiyo uu diiday ay ahayd inay miro caadi noqdaan oo la isticmaalo ninkan iibsana hadduu miro rabin inay u banaan taha marka imamka halkaas ka istimbaaday inay banaan tahay hada wallahu aclam wsala اllah wslm cala abdi rasul mustafaa